الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد shalay waxaanu ku soo istaagnay kadib markii aanu ka soo hadalnay xaadiثadii qiimaha lahayd ee iyada dhacdadeedaba ay ahayd ama ujeeddada ka dambaysay in rasuulu llahi moxamed salى اllahu عalayh wasalam lagu samirsiiyo qalbigiisana farxad markaa la geliyo waxaa aanu markii ugu dambaysay isla soo tilmaanay in ay jireen eh, muxaawalaad min cindi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam oo uu ku wareegaya dhammaan qabaa'isha aljaziira alcarabiya isagoo marka ka raadinaya in ay la saftaan ama u nusreeyaan kadib markii qoraysh iyo dadka uu ka dhashaba garabkiisa ay ka baxeen waxaan soo tilmaamay nebiga sala allahu alayh wasalam fursad kasta ee soo martay inuu aad iyo aad ugaga faa'iidaysan jiray albaabadana uu garaaci jiray mawaasimta iyo meelaha kulanada waaweyn ay ka jiraan mu'tamaraadka ah ee dad bar fara badan ay isugu yimaadeen ha ugu badnaato mawaasim alxajna inuu ka faa'iidaysan jiray baan marka ka soo hadalnay weli marka waxaa inoo harsan alitisaalu biاlansaari wa dacwatuhum alitisaalu biاlansaari wa dacwatuhum xiriirkii uu la sameeyey nebiga sal allau alيyh wasalam nimankii ansaar ahaa iyo dacwadii markaa uu nebiga sala allahu alay slm iyaga u fidiyey iyo tii iyaga ay ku qumeen baanu maanta ka bilaabaynaa biidni illahi subxaanah wa tacaala yadkuru jaabir bn cabdillaahi alansaariy jaabir ibn cabdillaahi waxa uu wuxuu sheegayaa dabcan inta inaan gudagelin waxaan u baahanahay inaan fikrad idinka siiyo muxaawaladan iyada ah ama isku daygan uu nebiga sala alla alay wasalam uu samaynayo waxa ka dambeeya mawjeedidiis wuxuu yahay dabcan nebiga sala allahu alayh wasalam way qaadi weyday run ahaantii maka maka waxay noqotay meel laa yatiiqu insaanun aljuluusa fiiha meel qof aanu fariisan karin bay noqotay ciriiri fara badan buu dareemay dacwadii way baahi weyday kulamaa nabiga sala allahu alay slm tallaab uu u qaado xaggaana tallaab kale oo isaga ka culus oo noocan ma oo tiisa ka culus ayaa marka ilan ma jira meeshii eh, abu aalib ma joogo oo nebiga sal lla ly slm dadkii markaa usoo gurman lahaa intuu waa ay maqan yihiin markuu ciriirigaa dareemay buu nebiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu u xanqaltaagayay xaggaa iyo reer ansaar oo jooga almadiina almunawara idan dhaqdhaqaaqyadan hadda iyo xiriiryadan lala samaynayo ragga ansaar waxay u gogol xaaraysaa alhijra ila almadiina oo ah darsiga berri biidn illahi subxaana wa tacaala noogu beegan iyo markii la aado xagga almadiina munawara cahdi cusub baa la geli doonaa oo meeshan ilaa hadda toban sano ilaa saddex iyo toban marka ku jirna kadib waxaa loo gudbi doonaa cahdun jadiid aw alcahdi almadani haddana waxaan ku jirna cahdi almaki gebagabadiisa marka ku jirna jaabir bn cabdillahi marka بن jaabir bn cabdillahi jaabir bn cabdillahi alansaari wuxuu sheegaya makaha rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam bimakata cashara siniin nebiga sala اllahu عليه wasalam maka wuxuu ku nagaaday muddo toban sano ah ayuu ku nagaaday yatbacu الnaasa fii manaasilihim bicukaad isagoo dadka guryahooda u raacaya meesha cukaad la leeyahay isagoo jooga nebiga salى اllahu عalيه wasalam wamajannata wamajannata meesha la leeyahay wa fi اlmawaasimi bimina iyo meelaha mawaasimta ah oo xajka laysugu isugu yimaada mina yacni nebiga sala allahu aleyh wasalam dadka ayuu wuxuu ugu tegi jiray guryahooda cukaad eh, mujana iyo mina intuuba u tegi jiray yaquulu marka wuxuu ley nebiga sal alla alay wasalam waxa uu socdo ama hadafka uu socdo albaabada la garaacaya wuxuu yahay man yu'wiinii war yaa aniga idumaya yaa isoo dhoweynaya yaa garabkayga istaagaya yaa hooy isiinaya waa tan maka sidan ay noqotay xaaladeedu sidan ay noqotay waa tan quraysh ay diiday waa tan diintu ay faafi la'dahay man yu'wiinii fariintaa buu nebiga sal alla alay wasalam markaa albaabada la garaacayay man yansurunii xataa ubaliga risaalata rabbii walahu ljanna war yaa ii hiilinaya oo garabkayga istaagaya si aan u gudbiyey fariinta rabbigay uu iisoo dhiibay isna janno marka uu helo xatى in الrajula laykhrج min alyamn aw min mudr kada qaal fayaأtiihi qowmhu fayaquuluun اxdr غulaama qurayشhi laa yftinank aw laa yuftinka xataa waxaa dhici jirta marka nin baa wuxuu ka soo baxayaa yeman buu ka imanaya amudar buu ka imanaya markii meesha uu ka yimaado is yihahdo muxuun dhegayso dadkiiba intay ka hor yimaada dadkiibaa ka hor imanaya markaasi waxay leeyihin ixdar ghulaama quraysh wiilkan yaroo quraysh ka dhashay war iska ilaali waan kaaga digaynaa laa yuftinka yaa yaanu ku fidnaynin wymshي بين رجالهم وهم yushiiruuna إليه bilasaabic nebiga sal lla ly slm dadku saa u dhex mari jiray ragga markaasay faraha ku taagtaagi jireen haddana xatىa bacahana allahu ilayhi min yasrib faaawaynah wasadaqnaah ilaa ilaahay subxaana wa tacala annaga haddaan nahay buu leh reer ansaar oo madiina munawara degan ilaahay subxaana wa tacala baana soo diray yasrib buu naga keenay kadibaa aa nebiga sal alla alay slam aanu soo dhoweynay hoy aanu siinay waanan rumaynay buu yidhi yani wuxuu leeyahay dhibka uu kala kulmay nebiga sal alla lay makal mukarama dhib caadiya maahayn waddadana markuu maray faraha lagu taagtaagi jiray xaggaa markuu ka baxo magacyo gaaraa loo samayn jiray markii nin uu yimaado israha diinka ilaahay u sheegna dad baa hortaagan waxay lehy ninkan wuu waalan yahay ixdar ulaama fulaan ah, ghulaama quraysh intaba waa lagu hayay marka wuxuu yidhi iyadoo xaaladdu ay sidaa tahay nebiga salى اllahu alيه wasalam tallaab aanu gadiyi karin ayaa ilaahay subxaana wa tacala wuxuu naga soo diray yathrib kadib baa nebiga sal lla alay slm hooyin intaanu siinay ayaan haddana markaa aanu rumaynay fayakhruju الrajulu mina fayu'minu bihi wayuqra'uhu اlqur'an marka waxaa dhacday ninka innaga naga mido ansaara intuu nebiga sal lla alay slm intuu u tago baa qur loo aqrin jiray intuu rumeeyo mu'min noqdo qur-aankana loo aqrin jiray fayanqalibu ilaa ahlihi fayuslimuuna biislaamih ninkaana reerkiisuu dib ugu laabtaa maadaama uu islaam uu soo xambaaray reerka uu ka dhashay iyo dadka uu ka soo jeedo o dhanna way islaami jireen xatى lam yabqa daaru min duuri اlansaari ila wa fiiha rahaطu min almuslimiin yudhiruuna اlislaam ilaa ay ka dhacday in la waayaba daar daar daaraha ka dhisan almadiina munawara ansaaru ay degan tahay ilaa laga waayo reer aan muslimiin ahaynba yacni ma min daarin ilaa islaamka u galay yani waxaa marka laga wadaa yani rahd baad joogaan ula jeedaa koox muslimiinah ayaa marka ilahi subxana wa ta hadday shan yihiin saddexa muslim haday afar yihiin laba muslim macna saas oo kalea meesha ka soo baxaya marka ninkan jaabir ibn cabdillaahi alansaari wuxuu isbarbar dhigayaa laba marxaladood iyo labo bii'o ayuu isbarbar dhigayaa bii'adii maka iyo dhibta nebiga sal alla alay slam haysatay bii'adii almadiina munawara iyo sida gacmaha lagu furay oo gacmo furan lagu soo dhoweeyey wuxuu leeyahay halka ay dadkaasu nebiga sala allahu aleyh wasalam ay kasoo ay dhib iyo iyo dhib iyo qaxar iyo intaba ay ku hayeen innaga albaabadan u furnay iimaanka uu sidana waan kala wareegnay qur-aanka ayuuna baray ilaa ilaahay subxaana wa tacaala duurteena ansaar haddaan nahay saa marka nugu barakeeyey wa kanat alitisalaat اlأulى biاlansaari fi mawasimi اlxaji wاlcumra xiriiradii ugu horreeyey ee ree ansaar lala sameeyey waxay dhaceen mawaasimtii laysugu yimid xajka iyo cumrada ilan janis kale markaa ma jiro telefoona la isku dara ma jiro teleconference baanaan jirin yacni waxay ahayd un keliya rasuulka sala allahu aleyh wasalam inuu uraasado ou la beegto hada almawsim ama xaj ha noqdo ama cumr ha noqdo faqad qadima suwayd bnu samit alansaariyi makata xaajan aw muctamira waxaa dhacda marka ninka lagu maca suwayd bn eh, samit ayaa maka yimid isagoo xaj u yimid ama cumro u yimid fatasadaa lahu rasuulu llahi sala allah alay slam rasuulka ayaa markii u banbaxay xiina samica bihi markuu maqlay suweyd baa soo socda fadacaahu ila alislaam markaasuu islaamka ugu baaqo wuxuu yidhi suweydo ilan suweyd nin culays leh buu ahaa nin ka dhex muuqda u ahaa dadku ka soo jeedo in isaga marka la ugaarsado oo si sahlan islaamka loogu soo dabaalana waxay u gogol xaaraysaa dadka isaga ka dambeeya inay islaamka si sahlan marka ku aqbalaan nebiga sal lla sl marka isagu la hadlay fa qaala lahu suwayd suwayd baa u jawaabo wuxuu yidhi falacalla ladii macaka mil ladii maci maxamedo waxaan u malaynayaa diin baad waxbaad ii sheegaysaaye laakiin waxaa adiga aad wadatid oo adiga la jirkaaga ahaaday iyo waxaan aniga hayo waa isku mid faqaala lahu rasuulu llahi sal alla alay slm wama aladii macak rasuulka marka weydiye wuxuu yidhi adna maxaad haysaa bal ii sheeg qaala wuxuu yidhi majallaةu luqmaan yacni xikmata luqmaan anigu waxaan aqaan buu yidhi xikmadii luqmaan ulxakiim ninka la dhihi jiray xikmaddiisii baan xifdisanahay hadalka aad sheegayso qur-aan waayo aad leedahay io xikmaddan luqmaan ulxakiimna uu ka tegey waa isku mid buu yidhi aniga adigaba isma aragtay isma cuni karna wey faqaala lahu rasuulu llahi sala la alay slm rsulka marka wuxuu ku yidhi icradha calaya bal ii bandhig aan ku dhegaystaye facaradaha calayhi markaasuu ku dul aqriyey u bandhigay faqaala lahu sala allahu aleyh wasalam rasuulka marka wuxuu ku yidhi ina hada alkalaama xasan niyo hadalkaanaad sheegto hadal wanaagsan waladii macii afdalu min hada laakiin midka aniga aan sido dhambaalkayga ka fadli badan oo ka qurux badan midka adiga aad sidid kaasa kayga ka fadli badan qur'aanun baa aniga kuu sidaa buu yidhi anzalahu allahu tacaala calayh qur'aan uu ilahi subxana wa tacala igu soo dejiyey huwa hudan wa nuurun waana hanuun iyo iftiin iyo nuur wey fatalaa calayhi rasuulu اllahi salى اllahu alيه waslm alqur'aana markaasuu rasuulka sal lla ly slm wuxuu bilaabay inuu ku dul aqriyo aayadihii qur'aanka ayuu ku dul aqriyay qur'aanku ku dul aqriyay wadacaahu ila alislaami islaamkana wuu ugu yeeray falam yabcud minhu wa qaala ina hada alqowla xasan mana aanu fogaanin ninka isaga ah isana wuxuu ku jawaabay niyahu hadalkan ama qur-aankan aad igu dul aqrisay wuu wanaagsan yahay hadallada unbaa la isdhaafsaday uma insarafa canhu kadibna wuu ka tegey faqadima almadinata calaa qowmihi kadib suwayd buu laabtay wuxuu ku laabtay meeshii uu ka yimid almadina munawara ila ansaari buu ahaa falam yalbath an qatalahu اlkhasraju markiiba ma nagaanin oo waa la dilay ninka waxaa dilay khasraj baa dilay ilan dagaal baa jiray ka dhexeeya aws iyo khasraj nimanka ansaarta ah dagaal eh, yani iska soo jireenoo aan kala go aanan lahayn idan labadaa qolo oo markaa dagaalamayo intu ay ka dhexaysay qoladaa ayaa marka sabab u noqotay marka inuu dhinto fain kaana rijaalu min qowmi layaquuluun inkastoo ay jiraan rag tolkiisa ka mida oo suweyd xiga oo xigtadiisa inkastoo ay leeyihiin innaa lanaraahu qad qutila wahuwa muslim waxaa innaga aan noo muuqata in ninkaa la dilay isagoo muslima wa kaana qatluhu yowma bucaatd maalinka la dilana wuxuu ahaa maalinkii dagaalkii la yaqiin oo taariikhdu ay xustay ee lagu magacaabay yowma bucaatd oo intaas oo boqol oo qof marka ay ku geeriyoodeen ayib idan meesha waxaa noo soo baxay suwayd in ilaahay subxaanah wa tacaala sabab uga dhigay inuu ku islaamo kulankii uu nebiga sal alla alay slm maalinka marka uu la yeeshay ayadihii qur-aanka ayaa marka saameeyey marka laakiin waxaa la hubaa ninkan markuu meesha tegey isagoon wax dhaqdhaqaaqa aanu la iman wax baaq diineeda aanu samayn ayaa la dilay ilaan dagaal baa socday xarb bucaaf oo aad oo taariikhdii aad aad u xustay oo iskuulladana lagu dhigi jiraa meesha marka ka socday wixii ilahay subxana wataala waxaa ilahay subxana wa tacala marka qadara ninka inuu saa ku geeriyooda laakiin waxay aaminsan yihiin dad isaga xiga inuu ninkaa isagoo muslim maalintaa la dilay wa calaa ayati xaalin waxay arrinku arrinku siduu doona ha noqdo eh falaa tuujadu dalaa'il calaa suwaydin الsamit bاdacwa da'wati ila alislaam wa sada qowmihi ilaa hadda lama hayo dalaa'il na tusin karta ama caddayn karta in ninka lagu magacaabo suwayd ibnu samid uu ku dhaqaaqay inuu dadka diinka ugu yeereeyay isagoo marka eh, ka dhex kacaya qabaa'ilka ama qabiilada marka uu ka dhashay wa qabla yowmi bucaafin biyasiir dagaalkaa bucaaf ee dhex maray ows iyo khasraj maalmo ka horna wa huwa alyowm aladi jarad fiihi waqcatun bayna alawsi waalkhasraj waana maalinka uu dagaal ba-an uu dhex maray aws iyo khasrad baa dagaal dhex mare aws iyo khasrad waa laba eh, ma aragtay jirib oo loo labadooda loo nisbeeyo hoos gala al-ansaar dagaal baa dhacay dagaalka intuusan dhicin ka hor wa qabla yowmi bucaathin biyasiir maalmo ka hor wa huwa alyowm aladi jarad fiihi waqcatun bayna alawsi waalkhasrad waa maalinka ay isku dhaceen aws iyo khasrad ay macrakadu ay dhex martay intasara fiiha alaws waxaa ku guulaystay oo gacan sarreeyey aws nimanka laleeyahay bacda qatli اlkahiiri min aطarafayn wa fihi min akaabirihim dad fara badanna labada daraf baa laga kala dilay khasnadna rag fara badan baa ka dhintay awsna rag fara badan baa ka dhintay ragga dhintana waxay u badnaayeen rag akaabira oo raggii markaa mala'a ahaa labada kooxood markaa ku jiray ee iyagu markaa la fiirsanayay wa min dalik wadalika qabla alhijrati bikhamsi siniin arrinkaana wuxuu ahaa hijrada nebiga sal alla alay slm intaan la gaarayn shan sano ka waa dagaalkii bucaatha سعى الأوس لمحاaلفة qرayشh على الkhزرج الذينa كانوا أكثر منهم عددا ows marka waxay u xagliyeen inay gaashaanbuur la samaystaan nimanka qoraysh la leeyahay iyaga oo raba inay ku duulaan khasraj khasraj iyo ows marka laysbarbar dhigay tiro ahaan khasraj ayaa tiro badnaa oo aad bay u tiro badnaayeen way ka tiro badnaayeen qolyaha kan marka waxay dareemeen ows maadaama cadadkoodu aad i aad u yaryahay minority ay yihiin marka loo barbar dhigay nimanka khasrajiyiinta ah ay waxays yidhahdeen miciin waxaad ka raadsataan nimanka quraysh iyaga marka gaashaanbuur marka la samaysteen faqadima abulxaysar anas bnu raaficin fii wafdin min bani cabdilashal lihada algarad marka waxaa yimid wafdi ayaa yimid eh, wafdi uu hogaaminayo ninka waxaa yimid ninka lagu abulxaysar eh, ninka lagu magacaabo oo hogaaminaya wafdigii reer bani cabdilashal bay u yimaadeen iyagoo raba inay markaa fiilooyinka ay xirxiraan oo xiriirkii la nooleeyo kadibna iskaashaanbuuraysi isbiirsi meesha marka u yimaado fa samica bihim arasuulu sala allahu alay waslm rasuulka ayaa maqlay fa ja'ahum wadacaahum ila alislaami intuu u yimid buu islaamka marka ugu yeeray wa tala calayhim alqur'aana qur'aankana wuu ku dul aqriyey faqaala axaduhuma wa iyaas ibnu mucaad nin markaa iyaga ka mid ah oo lagu magacaabay iyaas ibnu mucaad وكان kana ghulaaman xadathan wuxuuna aha wiil yaroo aad iyo aad u dhalin yar ayaa hadla wuxuu yidhi ay qowm hada wallahi khayru mima ji'tum lahu kan ayaa ka khayr badan yacni wax alla waxaad u timaadeen idinku isgaashaan buuraysi howlo kalead u socoteene qur-aanka lanagu dul aqrinaya ayaa runtii khayr badan buu yidhi faintaharahu alxaysaru abulxaysar faintaharahu abulxaysar fasamad markiiba waxaa horaray u yidhi war naga aamus wiil yar baa tahay ninka abuxaysar leeyahy hadalkaa lagu celiyey wa qaama rasuulu llahi sala allau aleyh rasuulkan uu ka dhaqaaqay warajacuu ila almadiinati kadibsay u socdeen bay iyagoo dhan wafdigii ayaa wuxuu ku laabtay xagga almadiina munawara wa jarat alxarbu bayna alawsi waalkhasraj yowma bucaaf kadibna dagaalkiibaa dhacay oo dhex maray aws iyo khasraj maalintii bucaaf uma maata iyaas ibnu mucaad wiilkaa dhalintar eh, aad u da'da ee maalinka hadlay ee yidhi hala dhegaysan maxamed iyo wuxuu aqrinayana meeshuu marka ku dhintay wa kaana qowmuhu yasmacuunahu yuhallilu allaha tacaala wayukabiruh wayaxmaduh wayusabixu xataa maata dadkiisuna waxay maqlayeen ninkan oo leh allah laa ilaha illa allahu sheegaya allahu akbar leh alxamdu lilaahi leh subxaana allah ilaa uu ka dhinto idan meesha waxaa laga faa'iidayaa suweyd ibnu saamit inuu marka islaamnima uu ku dhintay markaan qabanno aqwaasha dadka isaga xiga ay noo sheegeen ninka lagu magac iyaas ibnu mucaadna inuu ku dhintay islaamnimo marka inuu ku dhintay fama yashu famaa kaanuu yashukuuna annahu qad maata musliman shaki kagama jirin xaggooda inuu ninkaa uu ku dhintay islaamka uu ku dhintay faqad istashcara alislaama fii liqaa'ihi maca rasuuli اllahi sala اlla alay slam fi dalika almajlis wuxuu islaamka dareenka islaamka uu soo galay kulan kadib markii kulankii jamciyey isagii rasuulka sala allahu alayh wasalam ay ku kulmeen xagga maalinkaasuu marka bilaabay inuu islaamka dareemay kadibna muslim buu noqday idan waxaan haynaa suwayd ibnu saamit oo la yidhaahdo islaamnimo ku dhintay iyo iyaas ibnu mucaad oo la leeyahay isagana islaamnimo ku dhintay وإذا كان الرجلان من الأوس اللذان استشعر الإسلام لم تذكر المصادر قيامهما بالدعوة في وسط قومهما haddii labada nin ee ows ka soo jeeda oo ah cibaadatu suwayd ibnu saamit kow iyo iyaas ibnu mucaad oo islaamkii runtii dareemay oo dareen islaama uu soo galay aanay masaadirta taariikhiga aanay sheegin inay nimankana dacwo u istaageen faina albidaayata almuhmirata lilitiصaali biاlansaari kanat maca wafdin min alkhasraji fi mawsim اlxaji cinda caqabati muna markii ugu horreysay amaba bidaayadii ugu horreysay iyadoo miro dhalisay ee ka midho dhalaysay xiriirkii wacnaa ee lala yeeshay nimankii asaar bidaayadaasu waxay ahayd wafdi khasrad ka socda ayaa waxaa yimid mawsimka xajka ayay yimideen wuxuuna nebiga sal lla ly slm kula kulmay caqabada lagu magacaabo muna idan waxaan leenahay dhaqdhaqaaqii ayaa hore u jiray suweyd baa lala kulmay dabcan keligii unbuu noqday sidiisuu ku dhintay oo dadkii uh, uma istaagin dacwadii waxaa yimid iyaas bin macaad wuu dhintay dacwo uma istaagin laakiin wuxuu leeyahay kaatibka taariikh ahaan waxaa la hubaa bidaayada la dhihi kara alla lehay iyadaa miro dhashay oo noocan ma u xaartay inay ree ansaar islaamka ay soo galaan waa markii wafdi ree khasraja oo socda xajka ay yimaadeen nebiga sal lla alay slam uu kula kulmay meesha lagu magacaabo muna hadalkii dhex mara waa kan marka fa qaala lahum rasulu llahi sal ly slm man antum rasuulkaa la hadlay oo wuxuu yidhi yaa tihiin idinka qaaluu nafaru min alkhasraj annaga waxaan nahay dad ka yimid koox ka timid khasraj qaala marka wuxuu yidhi amin mawaali yahuud ma waxaad tihiin nimanka yahuud xulfada la ah qaaluu waxay yihahdeen nacam haa qaala nebiga sal lla alay slm markaasu wuxu yidhi afalaa tajlisuuna ukallimkum miyaad maad fadhiisataan aan idinla hadle eh qaaluu bala fajalasuu macahu waa yahay bay yidhahdeen way la fadhiiseen marka fadacaahum ilى اllahi caza wajal wacarada calayhim اlislaam watala calayhim اlqur'an markaasuu diinka ilaahay ugu yeeray oo yidhi diin baa jirta islaamka u bandhigay markaasuu qur'aan ku dul aqriyay وذakra بن إسحاaqi إسlاamhm وقyaamhm bالdacwaةi fi الmadيnة iبن isxaaq marka wuxuu sheegay raggan maalinka islaamay in ay dacwada u qumeen markii almadina munawara ay tageen walacala istishcaara alansaari lixaajatihim ilaa caqiidatin tarbitu baynahum bacda altamazuqi waalcadaawati alati khallafatha waqcatu bucaathin qabla sanatayni faqad min hada alliqa lacala dalika kana sababan haya'ahu allahu tacala liislaamihim waxaana laga yaabaa dareenkan ansaaru ay dareemeen inay baahi weyn ay u qabaan caqiido iyaga isku xirtay ilan waa dad xuruubtu ay kala geysay waa dad cadaawa inta ay dhex tiil waa dad kala tegey waa dad iyagoo dhan burburay oo laba sano ka horna dagaalkii bucaas baa dhacay intaasoo qof baa ku dhintay oo rag waaweyn baa meesha marka ku dhintay marka raggan marka waxaa ku jira dareena inay u baahan yihiin caqiido iyaga dhan xal u noqota ilan way isku dayen sistamkii qabaligaha ah, wax way ka keeni waayeen sistam kale la isku dayay waxba laga keeni waayo intaa dhiig baa daadanaya dadku way isbaabi'inayaan waa la baaba'ay markii eber ay iska dhigeen bay waxay isiraan alla leh maanta waxaad u baahan tihiin inaad heshaan waxa isku kiin xiri kara idan caqiiday marka baahi u qabeen markay maqleen islaam baa jira oo dadka walaaleeya oo meel isugu keena oo leh laa fadla licarabiyin calaa cajamiin almuslim akhu lmuslim laa yadlimu walaa yakdilu markay taa maqleen waxay isiraadeen maantaad hesheen fursadii aad markaa degdegayseen oo raadinayseen idan arrinkan marka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha sida sahlan u geliyay islaamka quluubta ansaarta wakadalika faina maqtla ru'asaa'ihim fi bucaath خفف من التزاحم على الزعامة والأنفة من الدخول في الإسلام خوف فقدان السلطان والزعامة sidaas oo kale dad fara badan oo madaxa oo nimankii kaaba qabiilada ahaa ee lagu laayay dagaalkii bucaath ku dhintana arrinkaana wuxuu keenay u dagaalankii iyo zaxmadii lagu sameynay nin walbaba inuu mas-uul uu noqdo nin walbaba inuu madax ma aragtay meeshii uu ka noqdo uu ka noqdo hogaamiye uu ka noqdo iyo anafadii iyo santaagii iyo qobweyninka dadka ku jirana tiina marka meeshu way ka baxday ilan waxaa dadkan hor taagnaa nimankan baa hortaagnaa taagnaa ninkaaba qabiila oo leh aniga mooyaane hadalkii laga dhegaysan maayo nimankaa markii la laayay oo baabahda laga dhigay ayaa meeshii waxaa soo baxay dad hogaamiye meeshii marka ma jiro hogaamiyeyasho dhan way le'deen way baaba'een marka maxaa dhacay marka addukhuul fi lislaam khawfa fuqdaani sulطaani wazacaama dadkan maxaa u diidayay inay dadka islaamka u horseedaan nimankan kaaba qabiilada waxay og haddii islaam meesha u yimaado in la maxaa taqaan muslim mu'min kadibna ninka kan iyo hawshiisa inaanay soconayn marka waa inuu meesha intuu isbaaro dhigta yidhaahdo aniga mooyaane nin kaloo soo maraya markaa male nimankii marka ilahi subxana wa tacala meeshaasu marka beriyay wakadalika faina alansaara kanuu yujaawiruuna yahuud wahum ahlu kitaab ansaar waxay daris la ahaayeen oo kale nimanka yahuud leeyahay oo ahlu kitaab ahaa fakanuu yacrifuuna qadaaya alwaxyi walnubuwati walbacthi waljannati wannaar in fara badan bay waxay kala socdeen arrimaha la xiriira waxyi wuxuu yahay way garan kareen ilan dariskooda yahuud ah oo ahlukitaab ah nebinimada way yaqiineen waa laysu soo saareen way maqleen janno iyo naar inay jirta way la socdeen falaa shaka ana adhaanahum kanat muhaya'atan lifahmi alislaami akthar min siwaahum waxaana marka shaki ku jirin in cuquushooda ay aad iyo aad ugu diyaar garaysnayd islaamka in ka badan inta dadka kale caamil ama factories ayaa sabab u ahaa inay ansaar si sahlan islaamka ay ku aqbasho kow factorka koowaad waa dad xuruubu ay baabi'iso baaba ay ka dhigtay intaasay dagaal ku jireen kii hadda dhasha markuu qaangaaro hubku meesha ka qaadaya dadku way la-daan marka waxay dareemayeen inuu jiro faraaq inuu jiro vacuum inuu jiro wax buuxiyo loo baahan yahay inay xal u baahan yihiin bay dareemeen marka markay maqleen islaam baa jiro dadka walaale markii baa tii islaamka ay soo wada galeen taa waa mid arrinka labaad dadkan waxaa hortaagnaa niman la leeyahay zucamaa la leeyahay ru'asaa la leeyahay madax ah oo nin walba kursigiisa marka ilaashanaya marka wuxuu diidaya hadduu maqlay moxamed baa soo socda sala allahu alay slam nin baa risaalo wada wuxuu isleeyahay booskaagaa loo socdaa marka meeshuu isbaaro dhiganaya dadku marka ka celinaya nimankiina dagaalkaa ilahi subxana wa tacala ku baabiyey kurkaa laga wada gooyey nimankaa markay baxeen haddana caamilka saddexaad nimanka waxay deris la ahayn ahlu kitaab ahlu kitaab markay deris la ahayn nimanka ahlu kitaabka dad diin lahi bay ahaayeen oo meeshii kitaabkii towraadka baa jira kitaabkii injiilka baa jira kutub samaawiya bay ahaayeen gadaal bah laga bedele ah kutubta marka waxay xambaarsanaayeen waxyaabo fara badan caqiidada maanta aan aqrino ka mid o fi lqur'aan alkariim oo jannay maqleen oo naar bay maqleen oo waxay maqleen waxyibay maqleen oo nebinimay maqleen oo waa laissoo saaraa bay maqleen oo qiyaamay maqleen marka niman islaamka uu ku cusub yahay cuquushooda weli ugub ay tahay maaha waa niman ka soo daalo dhagahooda mar hore ay rimeen oo wax badan marka infaad islaamka ka maqlay idan saddexdaa factorba waxay sahl aad iyo aad u sahleen nimankan si sahlan islaamka inuu marka qalbigooda marka u galo inta aynan u gudbin baycat alcaqaba annagana wuxuu islaamkana gelayaa xal aan u arkaynaa biidn illaahi subxaanah wa tacaala marka baahidan nimankan ay dareemeen annaga aan dareenno mar haddii la yidhi ansaar nimanka dagaalkii aws iyo khasraj bucaaf iyo markii gabayadooda dib loogu laabto iyo geeraaryada ay markaa isugu geeraari jireen iyo adabkooda suugaantooda marka lagu laabto waa dareemi kartaa nimanka jaahiliinta waxa ay sheegayaan waxaa is leedahay ma nin maanta waddankeenii jooga oo hadlayaad moodaa waa isku midkii saabaan leenay intaabaan ka dilnay intaa samaynay intaan qabsanay intaan haysanna waxaa is leedahay kuwa iyo kuwan waa isku mid taa waa mid number labo intuu warlord uu joogana dadku islaam looma sheegi karo iyadana arrinka labaad weeye nimankaa zacaamada meesha la mariyo marka kuwa la mariyo ayuu diinku marka ilaahay subxaana wa tacaala faafaa arrinka saddexaad haqaafaduna waa muhiim saddexda caamil ee ansaar shalay xorayso gaalnimada iyo shirkiga ka xoreeyey oo ilahay subxana wa tacala sabab uga dhigay oo kaga badbaaday shirkiga ay ku jireen ayaa inagoo muslimiinana badbaadin kara biidn illahi subxaana wa tacaala oo ah booskan mujaawarata ahli yahuudi waxaa noo geli kara thaqaafo caama dadku inay fahmaan in la wada noolaan karo inay fahmaan wax lagu magacaabo general interest in marka maslaxa guud ay dadka isku keeni karto in la fahmo qaaradahan ilaahay subxaana wa tacaala abuuro dham nabad baa lagu wada nool yahay dadku markay fahmaan intaas ay fahmaan xalkuna inuu islaam uu noqon karo ay fahmaan nimanka hortaagana laga leexiyo marka unbay dadku marka xalka rasmiga heli karaan biidn illahi subxana wa tacaala baycat alcaqabati اlأuulaa waxaa la soo gaaray baycadii koowaad baycada macnaheeda waxaa loola jeedaa waa ballan allegiance lala galay nebiga sala allahu calayh wasalam isagaa gacanta gacanta loo saaraya laleeyahay rasuul allah waxaan kugula ballantamay sidaa iyo sidaa iyo sidaa inuu arrinku ahaan doono waana noo ballan waa heshiis waxaana noo ballama inaynan ballantaa inaan guub yeeli doonan sidaas uga soo bixi doonno marka waxaa dhacda marka nimanka ansaar la laba bayca ayaa dhex martay iyaga nebiga sala allah alay w midna waxaa lagu magacaaba baycat alcaqaba alula tii koowaad midna waxaa lagu magacaba baycat alcaqaba aلthani wa tii labaad marka waxaan ku hormaraynaa biidn اllahi subxanaه wa tacala baycat alcaqaba alأulى waqad jarad baycat اlcaqabaةi اlأulى fi اlcaami الtaali calى liqaءi wafdi اlkhasraj waxay dhacday baycada koowaad heshiiska koowaad ee dhex maray nebiga sal اl alay slm wuxuu dhex sanadkii labaad sanadkii ku xigay markii uu la kulmay nimankii khasrajiyiinta ahaa nimankii khasrajiyiinta waatu la kulmay uu yidhi ma idinla hadlaa waa tii wuxu bandhigay waa hadalkii hadda aanu ka soo hadlaynay in yar ka hor mina markuu kula kulmay sanadkii ku xigay ayaa beecadu ay dhacday xayثu xadara ithnaa cashara rajula waxaa meesha yimid ballanta ama beecada waxaa u yimid labaiyo toban nim ayaa u yimid casharatu min alkhasraji wa min alaws tobanna waxay ahayn reer khasraj labana waxay ahayn aws bay marka ka jeedeen mima yushiiru ilى ana nashaطa wafdi اlkhasraj aladina aslamuu fi اlcaami اlmaadi tarakaza calى wasatihim اlqabali bاdarajaة اlأulى arrinkaa marka wuxuu tilmaamayaa dhaqdhaqaaqyadii iyo firfircoonadii ay sameeyeen wafdigii khasraj ee islaama sanadkii lasoo dhaafay inay xoog aad iyo aad u saareen nimanka markaa talkooda ah ama qabiilkooda ah darajada ugu horaysa lakinahum tamakanuu binafsi اlwaqt min itidaabi rijaali min alaws fii nafsi اlwaqti haddana waxaa ilaahay subxaana wa tacala u suurta geliyey inay soo dhufsadaan rag ows ka mida oo iyagu markaa islaamka kusoo dabaalaan wa kana dalika bidaayata tilaafi اlqabiilatayni taxta raayati اlislaam waa markii ugu horraysay bilowgii ugu horreeyey oo la arkay labadan qabiil oo inta iscunayay isdagaalayay oo dagaalka isku hayay iyagoo isku duman oo meel isugu yimid oo hal calan hoos harsanaya taxta raayat اlislaam waa markii ugu horraysay ilan islam baa marka yimid islaamkuna markuu dhab yahay kitaabka ilahay markuu dhab yahay sunnadu markay dhab tahay dadku quluubtooda is soo raasanaysaa laakiin markii nin walba waddan gaara uu ku wato uu leeyahy tayda inay socoto mooyaane mid kaloo soconaysa markaa ma laha ama islaam ama qur-aanka adigo xifdisnow ama soo celceli ama faradaadkiisa soo celceli waxay noqonaysaa awcadta am lam taku min alwaacidiin taariikhda marka raggii meesha yimid ee lagu tilmaamay inay ahaayeen nimankii khasraj magacyadooda waxay sheegaan inay ka ahaayeen ragga mucaad ibn alxaarith reer bani najaar buu ahaa khasraji buu ahaa dhakwaan ibn cabdilqays reer bani zurad buu ahaa khasraji buu ahaa cubaadat ibnu samid reer bani kan buu ahaa khasraji buu ahaa eh, yaziid ibnu thaclaba wuxuu ku jiray xulafaa reer bani khanim buu ahaa khasraji buu ahaa alcabaas ibn cabaada reer bani salim buu ahaa khasraji buu ahaa intaa waxay nimanka khasrajiyiinta abulhaythim atayhan waa ows buu ahaa reer bani cabdilashhal buu ahaa cuwaym ibnu saacida waa reer bani camr ibni cawf isaguna ows buu ahaa marka labadan dambe ayay ahaayeen nimankii ows ka yimid inta kalena waxay ahayn khasrajiyin bay ahayn raggaa waa ragga meesha marka isugu yimid dabcan masaadirta hadda labiiyo tobanka annaga aan tilmaamayna masaadirta qaarkood ilaa toddoba keliya marka gaarsiiyaan ina masdar almacluumaati aلصaxiixati الra'isiya can baycati alcaqabati اlأulى huwa cubaadat bnu samit alkhasraji masdarka ama meesha ama isha aanu kala soo dhex baxnay macluumaadka saxda ah ee aanu ictimaadnay as major reference aan dhihi karno meesha keliya wax ka soo qaadan aan dhihi karno marka loo baxo baycata ciqabat aluulaa ninka keliya xaadiثadaa soo wariya wuxuu ahaa ninka lagu magaco cibaadaة bnu saamit yacni haddaad u baahan tahay in aad ogaatid macluumaad waafiya oo saxiixa oo ku saabsan maxaa dhacay baycata alcaqabat aluulaa heshiisku muxuu ahaa bunuudiisii qodobadiisu maxay ahaayeen maxaa lagu heshiiyayaa guruubyada masalaya haddaad rabti inaad ogaatid masdarka keliya iyo manbaca keliya laga arooro laga soo qaatay waa ninka laguma cibaadat ibnu saamit buu leeyahay kaatibka ninkanna wuxuu aha khasraji buu ahaa wa huwa shaahidu cayaanin mushaarikun bilbayca wuxuu ahaa nin goob jooga oo ka qayb qaatay heshiiskaas waqad jaءat riwaayatu fi صaxiixayn wasiirat bni isxaaqin lakinaha cinda bni isxaaq awdaxu waakmalu wa nasuha kama yeli ninka kan riwaayadda uu noo soo wariyey iyo tibintuu noo soo tabiyey waxaa laga heli karaa bukhaari iyo muslim siirada ibnu isxaaq laakiin marka siiratu ibnu isxaaq la aqriyo iyadaa ka faahfaahsan oo ka dhammaystiran waana sida soo socota ayuu marka sheegay waa kan hadalkiisii qaala cibaadatu bnu saamid wuxuu yidhi kuntu fii man xadara alcaqabata aluulaa waxaan ahaa waxaan ka mid ahaa dadkii goobjooga ahaa oo ka qayb qaatay heshiiskii la magac baxay alcaqaba aluulaa wa kuna اثنay caشhara rajula labiyo toban ruuxna waan ahayn fabaayacnaa rasuula اllahi salى الlه alay slm calى baycati الnisaa nebiga sal اlla alay slam ayaan waxaan la galnay bayco oo bayco la magac baxda baycat الnisaa heshiiskii dumarka baycat الnisa waa maxay isagaa fasiraya wadalika qabla an yuftarada calayna alxarb intaanan nalagu waajib yeelin dagaalka ilan dumarku iyagu jihaad ma galaan dagaalna ma galaan idan waxaa dhanba waxay ku saabsan waxyaabaha socially iyo caqiidaba ma dhaafsiisnaa marka wuxuu yidhi baycada waktigan aan galna wuxuu ahaa bayca la mida baycadii dumarka laga qaadi jiray oo tii ragga laga qaadi jiro hala dagaalamo seef hala qaata maahayn buu yidhi waa kan muxuu leeyahy marka calى an laa nushrika biاllahi shayئan inaynan ilahi subxana wa tala waxba la wadaajin walaa nasriqa inaynan waxba xadin walaa nasniya inaynan zinaysan walaa naqtula awlaadana awlaadda aan dhalnayna inaynan dilin walaa na'tiya bibuhtaanin bibuhtaanin naftarnahu bibuhtaanin naftaradtu soo maha min bayni aydiina wa arjulina aynan la iman been abuur oo aanu ka samaynayno yani labadeen lugood iyo luga gacmaheena inta u dhexaysa walaa nacsiyahu fii macruufin macruufna inaynan ku caasiyin fain wafaytum falakum اljanna haddaad arrinkaa ka soo baxdaan ood oofisaan jannaad leedihiin wain khashaytum min dalika shayan haddaadse kish yar la timaadaan faamrukum ilى allah amarkiina ilahi subxana wa tacala baa looga tegaya in shaءa gafar wa in shaءa cadab hadduu cadab hadduu doono ilahay dembigiina wuu dhaafay hadduu doonana ilahi subxana wa tala idin cafinaya baycadan marka waa tan baycadan waxay leedahay intaa bendi bay ka koobanta waa baycat الnisaa waa illigensigii lala gala dumarka ayuu kaluu la mid yahay maxaa yeele marka kan dagaal iyo dhiig iyo seef iyo howlaha dhan lagama hadlin maxaa laga hadlay inaan ilaahay loo sharigeelin inaan waxba la xadin inaan la zinaysan inaan owlaadda la dilin in been abuur aan lala iman bayna aydina wa arjulina waxaa culimmadu ay ku fasiraan yacni bayna aydina dumarka waa tan la yidhi bayna aydi wa arju waxaa loola jeedaa ilan weladka marka uu dhasho yacni waxaa la saaraa gacmaha iyo labada jilbood inta u dhexaysa marka walad zina lagu dhalay waa inaana loo tiirin aabba aan markaa lahayn waa inaan loo tiirin wy macna ahaan macnahaasu marka tilmaamaya ama bayna aydina wa arjulina inaynaan ku raagsan intu way noqon kartaa walaa nacsiyahu fii macruufin wax wanaagana aynan ku caasiyin markaasaa waxaa la yidhi qofkii intaa ka soo baxa jan uu leeyahay qofkii mid ka mida baal maro garab mara oo aanan oofin oo qish la yimaadana ilaahay subxaana wa tacala waa la xisaabtami doona idan marka kan waxaad dareemi kartaa lama gaarin tashriici lama gaarin qofkii zinaysta waa la garbaasha ama dhagax waa lagu diraya lama gaarin qofkii waxaaba gacan baa laga goynaya oo lama gaarin eh, noocan ma qofkii ma aragtay zina la yimaado weli tashriicaadka o dhan lama gaarin islaamku marka waa bilow intaba waa maxay haddaad wanaag la timaada jannaad leedahay adiga adiga integritygaaga adiga saad isku xisaabtid haddii aadan la iman sooma ilahi subxana wa tacala ku ciqaabaya amarkana ilahi subxana wa tacala iska leh beecadu taas bay ahayd buu ley cibaadata bnu saamit waa beeca markaa muhiimadeeda markaa leh والمقصود أنهم باayعوا على وفق بيعة النساء التي نزلت بها الآية waxaana lala jeeda بيعة النساء inay نبga صلى اه علي سلم kula heshiiyeen bunuudii ku xusnayd بيعة النساء ee kusoo degta suuraddii ya أيuha النبي إذا جاءka النساء ya أيuha النبي إذا جاءka النساء يبايعنka على أن لا يشhrكna بالله شhيئا ولا يسرقna ولا يزنين aaيaddii ahayd oo kale wey baعda صلح الxudaybiية oo baycadan aayadda ay kusoo degtay ee sulxulxudaybiya kadib soo degtay iyo tan farqi weyn baa marka udhexey sulxudaybiya waxaa sanadkii lixaad buu ahaa yani bacda sulxudaybiya bay soo degtay oo dumarkana waxaa laga qaada baycada bacda sulxulxudaybiya marka erebixintan wuxuu sheegaya cibaadat bnu saamid muddo kadib buu sheegaya marka xayثu lam yarid fi baycati alcaqabati اlأulى dikru اlqitaal baycat alcaqabati اlأulى wax dagaal o dhan laguma sheegin wamacna dalika ana cibaadata xadaثa bihada الnasi bacda nuزuli اlآaya arrinkaa marka macnihiisu wuxuu yahay cibaada bn saam markuu qisadan uu sheegayay inuu sheegay sanadka lixaad kadib oo bacda sulx اlxudaybiya fashabaha baycat alcaqabati اlأulى bibaycati الnisa markaasuu wuxuu ku shabahay oo isla barbar dhigo o isku ekaysiiyey baycat alcaqabadii koowaad ee iyaga iyo nebiga sal ly slm dhex martay iyo tan nebiga sal ly slm iyo dumarka markaa dhex martay wayulaaxad ana nasa albaycati yakilu mucaaqabaة aljara'imi ilى اllahi tacala fi اlآkhira waxaa marka la fahmi karaa marka naska loo kuur galo oo la aqriyo qodobadiisa in mucaaqabaة aljara'im qofka markuu dembi uu galo soo maha in penalty punishment uu yeesho la ciqaabo oo noocan ma wuxuun lagu sameeyo arrinkaa ilahi subxana wa tacala loo daayay licadami tashriic اlxuduud اlislaamiya maxaa ila اlآn wax xuduudii islaamiga lama sharciyeyn mima yuؤkidu qidama الnasi waanahu yakhusu baycat alcaqabaة اlأulى arrinkaa marka wuxuu muujinayaa arrinka kan inuu wuxuu adkaynayaa naska kan ee uu sheegay cibaadaة saami inuu nas qadiim ah in marka waanahu yakhusu baycat alcaqabaة اlأulى inuu marka gaar uu ku yahay oo hadda ma lihin qofkii kitaabka ku arkay rasuulka sal ly slm cibadat saamid arrinkaasuu marka sheegay oo kan waxaan leenahay qofkii zinaysta tuganimo sameeya dad dila waxaa sameeya fa amruhu ila allah shaqadeenna maaha oo dowladda islaamka shaqa kuma leh macnaheeda maaha waxaan leenahay waqti gaar u ahaa intaan sharaacida aanay soo degin buu ahaa laakiin hadda sharaaci baa soo degtay yani waxa allahu mustacaan wax xuduud baa la sheegay tacziiraad baa la sheegay nasku markaa ma shaqaynayo walama unjizat baycat alcaqabati اlأulى markii baycat alcaqabati اlأulى la oofiyey wacaada alansaaru ila almadinati ansaarna ay madiine ay ku laabteen bacثa rasuulu الlahi salى الlaه alay slam macahu muscab bn cumayr rasuulka sal ly slm wuxuu la diray ninka lagu muscab wa amarahu an yuqra'ahum alqur'an wuxuuna amar ku siiyey inuu qur'aanka u aqriyo wa yucallimahum alislaama wayufaqihahum fi ddiin islaamkana uu baro diintana marka uu fiqigeeda baro uu fahamsiiyo faqaama bimuhimmatihi khayra qiyaam hawshii loo dirsaday ninka lagu muscab sida rabay buu soo baxay waintashara calaa yadayhi alislaam isagana sabab u ahaa in islaamka se uu baaho wa rajaca ilaa makata qabla baycati alcaqabati athaaniya maka uu kusoo laabtay baycada labaad intaana la gaarin ka hor buu maka marka kusoo laabtay waxaa la sheegaa ninka kan inuu ahaa danjirihii ugu horeeyey fi lislaam walidalika titleka ay siiyaan mu'arikhiinta waa maxay safiiru lislaam awal safiir fi lislaam oo almadiina munawara loo diray ninkan buu ahaa musca bin cumayr hawshii loo diray sidiisu ugaga soo baxay sideedu ugaga soo baxay oo bimacnaa markuu meesha tegey maa min beytin ilaa wuu garaacay ilaa intaasoo qof buu wuxuu baro qur-aanka cadad aad iyo aad u tiro badan dad aan la tirin karinna ilaahay subxana wa tacala sababba ugaga dhigay kadib markii dadkii uu diyaariyey oo muslimiin iyagoo ah oo mu'miniin ah qur-aanka akrinaya jacaylka nebiga sal alla alay slm qalbigooda aad iyo aad ugu weyn yahay meeshii oo gogol xaaran wax kasta ay diyaar yihiin ayay hijrada nebiga sal alla alay slm marka timid waana meesha aan u soconna biidn illahi subxana wa tacaala baycat alcaqabati athaaniya waxaan u gudbaynaa heshiiskii labaad ee la magac baxay baycat alcaqaba athaaniya walama intashara alislaamu fi lmadiina markii islaamka uu ku baahya madiina waطma'ana almuslimuuna almuhaajiruuna bayna ikhwaanihim alansaar nimankii muslimiinta muhaajiriinta ahaana ay ku xasileen la degitaanka ay la degeen walaalahood ansaarta ah wabaqiya rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wasalam fii makata yulaaqi canata qurayshin waadaaha rasuulka sal alla alay wasalamna uu ku dambeeyey weli maka almukarama isagoo weli la kulmaya dhibkii iyo madaxadaygii qoraysh aladii kana yashtadu calى mara اlayaam kaa oo maalin maalin kasii dambeeya sii daraanayay qadima wafdu اlansaari fi mawsimi اlxaj fabaayacuu baycat alcaqabati athaniya wafdigii ansaarhay haddana yimid mawsimkii xajii baa la gaaray heshiiskii kale ayaa dhex maray idan waxaan leenahay heshiiska koowaad gogol xar un bu ah laakiin heshiiskan labaad waa heshiiska keeni doona nebiga sal alla alay slam inay ka qaadaan ballana ay la galaan ballana inay difaaci doonaan makana ama almadiina munawarana ay noqon doonto rug uu islaamku markaa ka baaho oo munطalaq alislaam ay noqon doonto waa marka heshiiskan la geli doono waa kan jaabir noo warramaya qaala jaabir bn cabdillahi alansaari oo hadlaya wuxuu yidhi fa qulnaa waxaan nidhi xatىa matىa natruku rasuula اllahi xatىa matىa natruku rasuula اllahi rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yuطradu fi jibaali makata waykhaaf ilaa intee baanu fiirsan karnaa oo ka aamusi karnaa in rasuulka salى اllahu عalيه wasalam saa ugaga tegi karnaa in lagu dhex eryado jibaali maka buuraha maka baqdina uu ku noolaado yani macquul ma rasuulka sala allahu alay wasalam inuu xaaladdaa ku jiro faraxala ilayhi mina sabcuuna rajulan toddobaatan nin oo inaga naga mida ayaa rasuulka sal alla alay slm xaggiisa u soclaaday xataa qadimuu calayhi fi lmawsim ilaa ay kala kulmeen nabiga sal alla alay wasalam ay rasuulka sal ly slm la fariisteen isagoo mawsimkii agka marka xajkaa jooga fawaacadnaahu shacba alcaqaba faijtamacnaa calayhi min rajuli warajulayn xataa tawaafayna kadib waxaan kula ballantarnay meesha lagu magacaaba caqabada meesha ayaan nin nin iyo laba laba inagoo u soconna ayaan rasuulka sal ly slm meesha kula kulanna waa la dhuumanaya marka waxay ahayd si dhuumaala oo qarsoodiya si ayan dadka aanay ugu baraarugin meesha nabiga sal ly slm la fadhiisanay faqulnaa waxaan idhi ya rasuul allah nubaayicka rasuul allah waxaan u soconnaa inagoo toddobaatan nina oo reer ansaara inaan maanta heshiis kula galno qaala wuxuu yihi tubaayicuunanii cala alsamci walطaacati fi اnnashaati walkasal walnafaqati fi اlcusri walyusri wcala alamri bilmacruf wannahy can lmunkar ma igula ballamaysaan buu nebiga sal alla alay waslam igula ballamo inaad imaqashaan oo ii hoggaansantaan laba xaaloodba xaaladda aad firfircoon tihiin xaaladda caajiska aad tihiin waannafaqati fi lcusri walyusri wixii laydinkaga baahday inaad bixisaanna bixiya ama wax haysta ama ha haysanine wa cala alamri bilmacruuf annahyi can lmunkar inaad dadkana wanaagga fartaan xumidan aad ka reebtaan wa an taquluu fi llahi laa takhaafuuna fi llahi lowma talaa'im wax alle wixii diinka ilaahay ku saabsanna inaad ka hadashaan oo aidan qof dagaal la dagaalamaya dagaalkiisa aydan ka baqina fulinimadana joojiya diyaar noqda wa calaa an tansuruunii iyo inaad aniga ii hilisaan oo ii gargaartaan fatamnacuunii idaa qadimtu calaykum oo marka aad ilaalisaan markaan idiin imaado mima tamnacuuna minhu anfusakum wa aswaajakum wa abna'akum oo aad iga ilaalisaan wax alla waxaad ka ilaalin lahaydeen nafsafiyaashiina xaasaskiina iyo owlaadda idinku aad dhasheen sida aad u ilaalinaysaan iyo ilaaliya walakum اljanna jannada leedihiin marka nebiga sal اlla alay wasalam marka kan isaga u laqinay wuxuu yidhi intaas shuruud baan wataa kow السمع الطاعة في النشاط والكسل النفقة في العسر واليسر الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وشن أن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم وتنلحات أن تنصروني فتمنعوني مما تمنعون إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم تضبضا qodob bay ka koobantay wuxuu yidhi walakum الجنة intaa markuu nabiga sal lla ly slam u yidhi qaala wuxuu yidhi faqumnaa ilayh fabaayacnah markiiba intaan istaagnay baa nabiga sal lla ly slam gacanta darnay inagoo rabno markaa inaan marka heshiiskii la galno wa akhada biyadihi ascad bnu zuraar wa huwa min asqarihim cascad bnu zuraar yacni ayuu gacanta ka qabtay isagoo ma aragtay waxaa gacantiisa qabtay ascad bnu zuraar waana ninka dadka ugu yar fa markaas wuxuu yidhi ninka kan ascad bnu zuraar wuxuu qabtay nabiga sal ly slm gacantiisa saasuu u qabtay wa huwa min asqarihim isagaan ugu yar marka raga fa qaala markaasuu wuxuuhi ruwaydan yaa ahla yasrib lugaha dhulka dhigta haddaad tihin ree madiino lugaha dhulka dhigta fa inaa lam nadrib akbaada alibili ilaa wa naxnu naclamu annahu rasuul ullah sal alla alay slam horta waxaad ogaataan annaga safarkan aan soo soo galnay oo noocan maa gaadiidkii aan wadanay uu dhibkan uu soo maray uma soo maray ilaa inagoo og mooyaane inuu nebiga sal ly slm rasuul uu yahay taa waa mid wa ana ikhraajahu alyowm mufaaraqaة اlcarabi kaafa nebiga sal اlla alay wasalam maanta haddaan meesha uu degan yahay ka soo kaxaynana arrinkaa wuxuu ka dhigan yahay inagoo carab maanta aan ku nari iyagoo dhanba hadda laga bilaabay heshiis nagama dhexeeya waa ogow wa qatlu khiyaarikum arrinkaa wuxuu ka dhigan yahay dadka khiyaartiina in la dilo wa an tacudakum suyuuf seefafta carab ay leedahana inay markaa idin qaniinta ayuu arrinkaa ka dhigan yahay bimacnaa ogaada maanta haddaan rasuulka saa ku kaxaysanno oo ballantan uu sheegay aan ka qaadno ka aqbalno macnaheedu waa maxay innagii carab waa kala baxnay oo meel bannaan baanu kala istaagnay macnaheeda waxa wey waxaan diyaar u noqonnay u qoor dhiibana dadka inayna laayaan oo na baabi'iyaan oo cidna cafin doontaay malaha ogaada buu yidhi ima antum qowmun tasbiruuna cala dalika wa ajrukum cala allah laba mid soo gala ama inaad ku sabartaan oo ajarna ilahi subxana wa tacala ad ka heshaan wa ima antum takhaafuuna min anfusikum jabiinatan fabayinuu dalika fahuwa cuduraku cinda allah ama haddaad baqaysaan soo maha oo arrinkaa aad ka baqaysaan oo nafsadiina aad u baqaysaan haddaba caddeeyo ilaahi subxana wa tacala agtiisa cudurdaar baa idin yaala allah waan baqnay waan kari weynay waxaan ahayn dad aad i aad u yar waxaan ka baqnay carab o dhan inay nagu dul habsato waxaan ka baqnay inay suyuuftooda naqaniinto ilahi subxana wa tacala cudurdaar buu biidn illah cudurdaarkiin waa la aqbali doonaayo maanta kala caddeeya buu yidhi ama inaad tidhaahdaan rasuulka sal ly slm waan kaxaysanayna idinkoo aydan awood u hayn oo aydan magangelyo dhaba aydan siin karin ammaankiisa aydan sugi karin iska daayay buu yidhi haddaba banaanku idinka taagan yahay ninka waa ninka ugu da'yar uguna caqliga badan qaaluu iyagoo wada socday hal mar waxay yihahdeen amit cannaa yaa ascad ascadoo naga leh horta fa wallaahi laa nadacu hadihi albaycata abada walaa nuslibha ilah baan ku dhaaranay maanta yani hadihi albayca aan hadda u taagannahay weligan ka tegi mayno garab yani mana ka dhex baxayno qaala marka wuxuu yidhi ninka hadlaya faqumnaa ilayhi fabaayacnaah intaanu istaagnay jaabir baa sheekada noo sheegaya ayaa nabiga sal ly sl ballantii la galnay faأkhada calayna washarad markaasuu rasuulka sal ly slm isagana shardi nala galay wa yucطiina calى dalika aljanna iyadoo shuruuddaas oo dhan muqaabilka la helaya ay tahay janno waqad nadara alcabaasu fii wujuhi wafdi اlansaar cabaas marka wuxuu bilaabay inuu indhaha la raaco wafdigii ansaar oo beecadu yimid toddobaatanka nin ka koobnaa ayuu indhaha saa ula raacay uma qaala markaasuu yidhi haaulaa'i qowmun laa acrifuhum dadkanaad arkaysa meesha isugu yimid dadaan aqaan maahan buu yidhi haaulaa'i axdaath waa dadwaa dad dhalinyaro ah yani waa dad da'yar aad aad u da'yar ilaa cabbaas waa nin weyn wuxuu filayay dadka waaweyn oo odayaashana waa la yaqaanaa khaasatan yani markuu toddobaatan jir markuu lixdan jir wuu muuqdaa wuxuu yidhi dadkaan dada aqaanba ma horta sug waa niman yaryar buu yidhi aad aad u da'yar mima yadulu calى galabaةi الshabaabi calى اlwafd arrinkaa marka wuxuu muujinayaa dadka ugu badan ee meesha jooga toddobaatanka nin meesha ugu isugu yimid ee nebiga sal alla alay slam heshiiska la galay dhalinyaray u badnaayeen da'yar bay u badnaayeen niman shabaabahay ahayen kuwan maaha lakin waxaan ka wada shabaabkaas wahaakada baayaca alansaaru rasuula اllahi salى allahu aleyh wasalam waa nimankii hadda naagtii telefoonka ku hadlaysa oo kale markay istiri waa lagu dhegaysanaya waxay tiri bakistan kama wada waxay tiri meel kalean ka waday bay tiri afka iga dafay bay tiri haakada baayaca alansaaru rasuula اllahi salى allahu aleyh wasalam cala alطaacati wاlnusrati wاlxarb sidaasay nimankii ansaar ahaa rasuulka sala allah alay slam bayco ola galeen baycadooda maxay ahayd inay u hoggaansamaan waannusrati ay u heeliyaan waalxarbi ay markaa dagaalna diyaar u yihiin lidalika samaaha cubaadatu nusaamit baycat alxarb cubaadatu nusaamit wuxuu marka kan ku magacaabay marka hore wuxuu ku magacaabay baycat annisa hadda wuxuu ku magacaabay baycat alxarb ilan bimacnaa rasuul allah haddii lagu soo aado waan ku difaacayna agtaada haddii lasoo maro waan ku difaacayna idan baycat alxarb wey وتقدم رواية الصحابي كعب بن مالك الأنصاري وهو أحد المبايعين في العقبة الثانية تفاصيل مهمة ninka saxaabiga lagu magacaaba kacb ibni malik alansaari oo ahaa dadkii meesha baycada joogay albayca alcaqaba athaaniya isagaa wuxuu na siiyey tafaasiil intaa ka badan wuxuu yidhi kharajnaa fii xujaaji qowmina min almushrikiin waxaan raacnay niman xaj u socdoo mushrikiina oo isku tol annahan raacna buu yidhi ilan mushrikiintu way xajin jireen waqad sallaynaa wafaqihnaa inagoo salaadana soo tukanoo muslimiin ah diintana wax badan ka fahmnay uma kharajna ila alxaj kadib baan xajka aadna buu yidhi wawacadnaa rasuula allahi الله عليه alay العقبة من أوسط أيام ayaami atashriiq rasuulka sala allah alay wasalam waxaan kula ballannay meesha caqaba la leeyahay saddexda maalmood ayaamu tashriiq lagu magacaaba bartankooda waa maalinka xajku labayo toban markaa marayo wa kunaa naktumu man macana min almushrikiin amrana nimanka nala socda xajka aan usoo wada baxno mushrikiinta nala socdana waan ka qarinayno uma sheegaynin buu yidhi fanimnaa dalika fanimnaa tilka alleylata maca qowmina fii rixaalina habeenkaa marka dadkii aan la soconay xujaajta ahayn aan isla ahayn baan meeshii naloogu talagalay inaan degno xajka ayaan la seexana buu yidhi xataa idaa madaa huluthu lleyl habeenka saddex dolool dolool markuu tegey kharajnaa min rixaalinaa meeshii aan deganayn baanu ka dhaqaaqnay limiicaadi rasuuli llahi sala allahu alay waslam inagoo aadayna madashii rasuulka sal alla alay waslam meeshuu markaan ugala ballamay natasallabu natasallal tasallul alqita mustakifiin sida shimbiruhu markaa ay ay xabad xabad ugu siibtaan annagoo u siibanayna oo isqarinayna ayaan baxna buu yidhi xata ijtamacna fi shicabi cinda alcaqabati ilaa aan isaga tagnay meeshii buurta dhexdeeda ahayd wa naxnu halaaثatun wa sabcuuna rajulan inagoo cadadkeenu yahay toddobaatan iyo saddex nin wa macanaa imra'ataani min nisaa'ina waxaana nala socday laba haweenay baa nala socday midna magaceedu wuxuu ahaa bintu kacbin midda kalena waxaa la dhihi jiray asmaa bintu camrin labadaa baa na wehliyey faاجtamacna fi الshicbi nantadiru rasuula اllahi salى اlه alيه wasalam meeshaa baan ku kulannay buu yidhi iyadoo rasuulka aan sugayno xatى jaءana wamacahu alcabaas bn cabdilmuطalib ilaa uu marka nebiga sal ly slm baa noo yimid iyadoo uu la socdo alcabaas bn cabdilmuطalib idan alcabaas bn cabdilmuطalib ma xaalatu hadihi اlmara wa huwa ywmaئidi calى diini qowmih weliba marka waa mushrik cabaas marka kan ma islaamin ila anahu axaba an yaxdura amra bni akhiihi wayatawahaqa lahu laakiin waxa uu jeclaaday inuu meesha u yimaado wiilkan adeerka u yahay arrinkiisa marka inuu ku dego ilan markan waxaa wada qaraaba iyo tolnima wada diin iyo hawsha shaqadiisa maaha falama jalasa markii meesha uu fadhiistay kana awalu mutakalimin alcabaas bni cabdilmualib ninkii ugu horreeyey oo hadlay wuxuu cabaas buu ahaa marka hadalkiisa waa kan fabayana ana rasuula sala اllah alay slm fi manacati min qowmihi bani hashim wuxuu yihi rasulka sal ly slm maanta meel buu haystaa reer bani hashim buu dhex degan yahay iyagaa difaacaya walaakinahu yuriidu alhijrata ila almadiina laakiin wuxuu iska jeclaysay buu u rabaa nabiga sal ly slm u rabaa inuu u hijroodo xaggaa iyo almadiina munawara walidalika faina alcabaasa yuriidu ata'akuda min ximaayati alansaari lahu waila falyadacuuh cabaas marka wuxuu rabaa inuu adkeeyo nimankan ansaar ballanta ay la galeen nebiga sal alla alay slam oo ah inay ilaalin doonaan inay ka run sheegayaan haddaanay ka run sheegayn soo maha oo rasuulka sal ly slm meel cidlaa baylaha ay kaga tegi doonaan haddaba ha iska daaya reer bani hashim buu dhex degan yahay iska daaya buyiri waxay qabaan buu la qabaay faطalba alansaaru an yatakalama rasulu اllahi sal اlla alay wasalam faأkhada linafsihi walirabbihi ma yuxibu min ashuruud ansaaru marka waxay yidhahan rasulka sal ly slm baan u daynana isaga wuxuu doona ha sheego ha hadlo kadib rasuulka sal alla alay wasalam markaasu waxay yidhahdeen ha hadlo oo wax alle wuxuu nafsadiisa u baahan yahay in loo sameeyo ha noo sheego wuxuu ilaahay noogaga baahan yahay ha sheego shuruuddoo doona ha degsado inagu diyaar baannah fatakallama rasuulu llahi sal alla lay slm rasuulka hadlay marka fatala alqur'aana qur'aankii meesha ku aqriyey wa dacaa ila allahi waragaba fi lislaam ilahay buu dadka ugu yeeray islaamkana wuu jeclaysiiyey ثuma qaala ubaayicukum calى an tamnacuunii mima tamnacuuna bihi nisa'akum abna'akum waxaan ballan idinkula gelayaa inaad ilaalisaan oo aad iga ilaalisaan wax alla wixii aad ka ilaalin lahaydeen haweenka aad qabtaan iyo ilmaha ad idinka dhasheen fa akhada albara ibnu mamrin ibnu macruurin biyadih bara ibnu macruur ninka leeya intuu istaagay buu nabiga sal ly slm gacanta saagu qabtay markuu qabtay kadib uma qaala wuxuu yidhi nacam waladii bacathaka bilxaq waxaan ku dhaartay allah xaq kugu soo diray lanamnacannaka maa namnacu minhu usuranaa fabaayicna ya rasuula allah waxaan ballan ama dhaar aan ku gelinaa inaan kaa ilaalin doono wax alla waxaan ka ilaalinayno dumarkeenna iyo awlaadeenna iyo maalkeenna iyo maxasteenna waxaan ka ilaalinayno marka kelimat uzur wuxuu leeyahay ibnu hishaam waxay kinaayo ka tahay annisa walabna fabaayacna fabaayicna yaa rasuula allah rasul alla ballantana la gal naxnu wallaahi ahlu lxarb waxaan nahay dad dagaal lagu yaqaan وأهل lxalaqati baynana wa bayna alqowmi xibaalan wa ina qaaticuuha dad birta lagu yaqaana waan nahay innaga iyo dadkaana waxaa naga dhexeeya heshiis iyo xarka ayaa naga dhexeeya waan jaraynaa buy nimanka yuhuudda ee dariska nala ah waxaan ballan kaaga qaadnay wax alla wixiri naga dhexey inaan u jarno fahal casayta in naxnu facalna dalik laakiin rasuul allow haddaan arrinkaas samayno uma adharaka allahu an tarjica ilaa qowmika watadacuna oo ilaahay subxana wa tacala markuu awood ku siiyo wax miyaan ka ka booday fanaxnu wallahi ahlulxarbi baan nahay wa ahlulxalaqati warithnaa kaabiran can kaabir dagaalkan aan sheeganaynana abka ab baan ka dhaxalnay weligii dad soo dagaallamaanu ahayn dad wax diloo la dilaanu ahayn marka dagaal nagu cusbo horta taha ka welwelin buu yidhi faqaatacahu abulhaytham ibnu tayhaan mutasaa'ilan nin baa marka soo kala dhex galay oo lagu magacaaba abulhaytham su-aal buu marka weydiiyey wuxuu yidhi horta warkaan aan wadaan ha noo dambeeyo yaa rasuula allah su-aal baan qabo yaa rasuula allah ina baynana wa bayna alqowmi xibaalan innaga iyo nimankan yahuud ee aanu deriska la nahay xiriir baa naga dhexeeya xarkaan noo xirxiran wa inaa qaaticuha waana jaraynaa shaki ma laha maanta innaga iyo yahuud meeshaasaan ku kala baxna buu yidhi laakiin su-aal baan qabaa fahal casayta in naxnu facalna dalik uma adharaka allahu an tarjica ilaa qowmika watadacuna ma laga yaabaa maxamedow yaa rasuula allah haddii innaga sidaa aan samayno xiriirka maanta aan leenaha haddaan jarno oo dariskeena aan xumayno kadibna ilaahay subxaana wa tacala markuu awood ku siiyo maxamed iyo diintu ay faafto inaad naga tegto oo tolkaaga u laabatim laga yaabaa ninkan walwal wuxuu qabaa nebiga sal lla ly slam inuu ka tegi doono fatabasama rasuulu llahi sal alla alay waslam rasuulka markii uu dhoola caddeeyey uma qaala wuxuu yidhi bal iddama biddam walhadna bilhadn maya buu yidhi garabkiinaan taaganah kelmaddan addama biddam walhadna bilhadam carabtu aad bay u isticmaashaa wuxuu yidhi ninka lagu magacaabo cubayd mcmar muhana waxaa loola jeedaa bimacnaa ay xurmatii maca xurmatikum wa beytii maa beytikum wa maca baytikum xurmadayda idinka xurmadda aad leedihiin iyo xurmaddaan leedahay waa isku mid gurigayga iyo gurigiina waa isku mid bimacnaa waa maxay lugtan lugta idin saaraya wey inaan idin faaruqo yacni ama idinka tago taaha iga filanana buu yidhi idan bimacnaa xurmadiinana waa ilaalinaya sida tayda u ilaashan tahay gurigiina iyo gurigaygana waa isku furan yahay wey yacni maanta laga bilaabo waxaan nahay waaxid ana minkum anuu idinkaa idinka mid ahay wa antum mina idinkuna qayb aniga iga mid baa tihiin uxaaribu man xaarabtum dadkaad la dagaalantaana waa la dagaalamaya wa usaalimu man saalamtum qolada aad nabadgelyo aad siisaan anna waan siinaya bu nebiga sal ly slam uma qaala markaasuu nebiga sal ly slm wuxuu yidhi akhrijuu ilaya waxaad ii soo saartaan minkum idinka xaggiina itnay cashara naqiiban labiyo toban nin oo markaa cariifiina naqiibka maanta kelmadda eh, la isticmaalo qofka kabtanka loo isticmaalaa luqada carabiga laakiin naqiibka waa nin markaa hogaamiye ah oo cariif u ah ee eh, markaa qolada hor booday iisoo saara buu yidhi liyakunuu calaa qowmin bima fiihim si markaa ay mas-uul uga noqdaan yacni waxaan u baahanahay qolo marka iyagu hormoodyo noqda akhrijuu minhum faakhrajuu minhum itnay cashara naqiiban markaasi waxay iska soo saareen labiiyo toban nin oo hogaamiyeyaalah tiscatan min alkhasraj sagaalna khasrajiyin bay ahaayeen wa halaaثata min alaws saddexna waxay ahayen aws bay ahaayeen nambarada waa loo kala qaybiyey faqad طalaba الrasuulu salى اllahu عalيه waslm minhum alinsiraafa ila rixaalihim markaasuu rasulka sal wuxuu yidhi meelahaad ka timaadeen bal ku laabta waqad samicuu shayطaana yasruku mundiran qowm quraysha waxay maqleen marka shaydaan oo qaylinaya isagoo quraysh u digaya oo leh oo u sheegay oo leh heshiis baa dhacay xalay intaa lagu shiray xaggaasaa lasoo aaday intaa nin bay ahayn shaydaanku u hadlay faqala acabaas ibnu cibaadata bn wuxuu yidhi wallaahi aladii bacataka bilxaqi ilah baan ku dhaartay allaha xaq ugu soo diray in shi'ta lanamiilanna calaa ahli muna hadan biasyaafina nin dhalyaru ahaa wuxuu yidhi haddaad rabtid rasuul allah ballanta inay naga dhabtay rabtaa inaa ogaatid haddaad rabtid buu yidhi berri dadka mina nala joogo ayaan seef la dhaqaaqaynaa kortaan ka shafayna bu yidhi haddaad rabtid waxba nalama aha buu yidhi marka meeshaan iska saxa biasaafina baa qoran biasyaafina wey berriba hawsha waan gelaynaa buu yidhi faqaala rasul lah sal ly sl marku lam nu'mar bidalik welina lama farin buu yidhi sukorto walaakin irjicuu ilaa rixaalikum meelahaad ka timaadeen aada farajacuu ilaa rixaalihim meeshay ka yimideen bay ku labteen wa fi sabaaxi jaa'ahum jamcun min kibaari qurayshin subaxii markii la gaaray aroortii ayaa koox raggii waaweynaa oo quraysh ayaa meesha yimid yas'aluunahum cama balagahum min baycatihim linabiy ilan xalay shaydaan baa u warramay markaasi waxay yihahdeen xalay heshiis baad gasheen oo nebi moxamed baad la ballanteen ama heshiis la gasheen moxamed wa dacwatihim lahu lilhijra waxaadna ugu yeerteen inuu xaggeena usoo hijrooday maxaa ka jira faxalafa almushrikuuna ilan waxay isleeyihiin dadka meesha ilan meeshan waxaa isku jira mushrikiintii iyo muslimiintu isku wada dhex jiraan ilan waa soo yidhi waxaan soo raacnaa dad xajinaya mushrikiina oo isqowmaan naha quraysh marka markii ay yani waxay soo aadeen arrinkan inay hubsadaan waxay soo hor fadhiisteen dhammaan dadkii xujaajta oo dhan markaas yidhahen haddaad tihiin reer ansaar oo oos iyo khasra isugu jira xalay maxamed baad la shirteen waxaad tirahdaan noo imow bal ka warrama arrinkaas markaasuu wuxuu lehy faxalafa almushrikuuna min alkhasraj waalaws nimankii markii mushrikiinta ahaa ee khasraj aws ilan waxba lama socdaan xalay iyagoo jijiifa laga tegay dhaar bay mareen biannahu lam yafcaluu dalik warxaan ma dhicin wاlmuslimuuna yanduruuna ilى bacdi muslimiintuna indhahay isla raacayaan oo xoog ilan xalay wax soo xerxereen wahakada marat اlbaycaةu bsalaam baycada nabadgelyadaa ilahay subxaana wa tacaala ku dhaafiyey wacaada alansaaru ila almadiina ansaarna iyagoo fayow bay u laabteen xagga almadiina munawara yantadiruuna hijrata annabiyi ilayhim bitalahufin kabiir iyaga oo hilow iyo hanqaltaag weyn uu ku jiro oo u hanqaltaagay nebiga sal alla alay wasalam inuu markaa u soo hijroodo idan wacaada alansaaru ansaaru way laabteen ila almadiinati iyagoo sugay nebiga sal alla alay slm hijradiisa idan waxaa la xirxiray dhammaan wax alla wixii xarka ah heshiisyadii marka waa ay diyaarsan yihiin dhulkiina waa diyaar waxaa la sugaya nebiga sala allahu aleyh wasalam berri markaa darsigeen wuxuu ka bilaaban doonaa nebiga sal alla alay slm oo hijrooday min makata almukarama ila almadinati almunawara wa ila huna wabillahi towfiq